yuqica waa inuu rido adalaaqa furiinka fii duhrin ayuu ku riday hayru mujaamicin fiihi aanu ku arag walbidcatuna an yuqica dalaaqa waa inuu furiinka ku rido fil xaydi gabadha iyadoo xayd leh oo fii duhrin jaamacaha fiihi ama duhri uu ku jimaacay waxuu sheekhu leeyahay dumarku xagga furiinka waa laba qaybood qayb furiinkoodu laba qaybood buu noqdaa marna sunuu noqdaayo mid bannaan buu noqdaa marna bidcuu noqdaayo mid xaaraana buu noqdaa markaa dumarkaa furiinkoodu labadaa u qaybsamaa huna dawaatu lxayd waa dumarka caadada hela ee bimacnaa islaan caadagoysana aan ahayn inan yaroo aan caadadii gaadhinna aan ahayn dumarka caadada leh ee ay caadadu ka timaado furiinkoodu marna sunno mid bannaan buu noqdaa marna mid bidcoon bannaanayn buu noqdaa haddee wuxu uhi fasunnatu ka sunnahay waxa weeye an yuuqica alaaqa fii duhrin hayri mujaamicin fiihi marka uu furiinkoodu bannaan waxa weeye qofku inuu dalaaqii rido ayadoo gabadha caadadii ka maydhatoon caado lahayn intaa ay caadada ka maydhatay daahirka haydna aanay is arag oo aanu ugu galmoonin marka furiinkeedu taa waa bannaan yahayoo dee haddaba ciddadii bay gudagelaysaa idaa dallaqtumuunisaa fatalliquuhunna liciddatinna liciddatinna macnaha waxa weye waqtigay ciddadooda gudagelayaan waalbidca bidcaduna waxa weeye an yuuqica alaaqa alxayd waa inuu rido kaan banaanayna gabadhii caadadii leh waa in furiinkii uu ku rido maxaa yidhaha aayaddii ayay khilaafsan tahay midda labaada gabadha cadadbixi baa ku dheeraanaya oo maxaa yeelay dee intanay caadada leedahay oo dhan loo xisaabin maayo ciddadii markay caadadaasi ka dhammaato lagu dhex furay ayuunbaa ciddadii u bilaabmaysaa markaa dhibaato ayaa ugu sugan ow ama fii duhrin buu ku furay jaamacaha fiihi gabadhii iyadoo caadadii ka maydhatay ayuu furay laakiin inta ay caadada ka maydhatay dabadeed ba is arkeen oo u galmooday markaa kanna dee ciddadii looga tirinaya iyadu ciddadii hadda way gudagelaysaayee waxaa loo xaaraantinimeeyey waxa weeye waxaa laga yaabaa inay is araggaa gabadh uur ku yeelato dabeedna markay uur ku yeelato ninkii uu murugoodo oo u yidhaahdo maxaad waxaan dumaree uur kale aad isaga furtay waxaa laga yaaba de qofku inuu markaa aanu jeclaysanin gabadho hadday u reeday inuu furo hadduu laakiin uurku caadi u muuqdo isaga sunnu noqonaya uu furi karaa wa darbun qaybna laysa fii alaaqihinna furiinkooda sunnatun walaa bidca sunnana maaha bidcana maaha bimacnaa mid xaaraanana maaha mid sunnaana maaha oo labadaa midnaba lagu sifayn maayo wa hunna arbacun kuwaasi waa afar asaqiiratu tayar walaysatu iyo cadagoyska walxaamilu iyo ta uur kale waalmukhtalicatu iyo ta iskhulucday allatii lam yadkhul biha aanu la aqalgelin waxau sheekhu leeyahay afarna dalaaqoodu sunnana ma yeesho bidcana ma yeesho afartaasi waxa weeye asagiira waa ta yar ee aan ayadu xaydin maxaa yele ciddadeedu dee ayada saddex bilood weeyaan oo isma beddelayso haddii xayd lagu furay haddii meel kale lagu furaba walaisatu iyo ta quusatay waa islaanta iyaduna walxaamilu iyo ta'uur kale maxaa yeelay ta'uur kalena iyana ciddadeedu isma khilaafayso dee waa intay ka dhalaysa unbay ciddadeedu ahaanaysaa taa ay isadiina waa saddex bilood un walmukhtalica iyo ta iskhulucday ta iyadu adduunyada bixisayna iyadaa ku raalli noqotay dee haddii xayd ay dhexdii tahay inay ku dheeraato allatii lam yadkul biha waa la yidhi halkaa waxaa wanaagsan inaan laga sifaynin wow la geliyo oo la yidhaha walatii lam yadkul bihaa iyo taanu la aqalgelin oo ta aanay is arag ayadana dee wax ciddaaba laguma laha oo gebigeedu gebigeeduba ciddo tirsan mayso haddii la furo markaa walatii lam yadkul bihaa sidaas ayaa wanaagsan baa in la yidhaahdo faslun fii maa yemlikuhu zawju xoran kaana aw raqiiqan min adalaqaati waxau halkan sheekhu inooga gelayaa waxyaalaha uu bal ninku ku qabo ama xorhada ama addoon ha ahaaday inta dalqadood ku qabo wuxuu sheekhu uhi wayamliku lxuru ninka xortaay wuxuu milkisan yahay uu ku qabaa islaantiisa alaaa taliiqaatin saddex dalqadood waalcabduna tatliiqatayni addoonkuna laba dalqadood ayuu ku qabaa maxaa ilaahay markuu yidhaha alaaqu marataani faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan marataankaas laba dalqayde fain dallaqahaa tii saddexaadna halkaasay noqonaysaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu halkaasay saddexaad dalqadood ka soo baxayeen bay yidhahen riwaayo kaloo ay bayhaqi iyo daarqudniyo ay warinayaana oo xagga addoonka ka hadlayseena waxay tilmaamaysay haddii uu addoonku haweenadiisa laba dalqadood furay inay ka xaaraan noqotay intay nin kale ka guursanayso wayasixulistinaau soo reeb ayaa ansaxayaa fi alaaqi furiinka dhexdiisa soo reeb ayaa ansaxayaa idaa wasalahu bihi markuu la xidhiidhiyo wuxuu sheekhu leeyahy furiinkii waxaa bannaan istina in lagu sameeyo oo masalan hadalkii uu horraysiiyey oo ruuxa dumara ku furay inuu wax ka dabageeyo ka soo reebaa way bannaan saddexdii baan ku furay laba dalqadood mooyaane oo laba uu ka soo reebo markaa midooni ay dhacdo ntidaaliqu alaaan ilaa intain waxaan ku furay saddex dalqood laba mooyaane oo midunbaa markaa ka furmaysa laakiin waa goorma idaa wasalahu markuu mustanaa la xidhiidhiyo bihi mustanaa minhuga kanuu soo reebayo kuu ka soo reebayo markuu wada xidhiidhiyo weeye ee masalan uu yidhaahdo waxaan ku furay saddex ilqood laba mooyaane ama mid mooyaane hadduu yidhahdo saddex baan ku furay dabeedna mar damba unu fikro u laba mooyaane ma ansaxayso waa inaanay istiqraaqna jirin oo masalan aanu odhanin saddex baan ku furay saddex mooyaane markaa istinaas ma ansaxayo saddexdii waa wada dhacayaan culamada qabta wayasixu waxa ansaxaya tacliiquhu bisifa sifa in lagu xidhaa furiinkii way bannaan tahay washardi shardi in lagu xidhaana way bannaan tahay masalan inuu yidhaahdo sifo inuu ku xidho yidhahdo masalan bishaasaad furan tahay shardi inuu ku xidho ilahay haddaad daartaa gasho iyo haddii aada waxaa samayso waad iga furan tahay markaa iyadana xilliga waxaa la sameeyo ayuunbay dee ku furmaysaa sifadii uu ku xidhay masalan bishii uu sheegayay markaa ay timaado way furmaysaa shardigii iyo wuxuu ku xidhay haddii la helo way furmaysaa masalan wuxu hadaad gurigaa ka baxdo haddaad waxaa qabato waad furantahay marka wixii bay samaysay ma gurigii way ka tagtay meeshii way gashay gabadhaasi way furmaysaa ilaa waxay adigu culimada qaarkood baa dalaaqa laba qaybood tacliiqa u kala qaado tacliiqa sari iyo tacliiqa shardi bay u kala qaadaan waxay dhaheen haddii aanu furriin uga jeedinay ruuxan dumarow nin waxaan kaga joojiyo ama waxa uu ku xambaaro samaynteeda uga jeedo tacliiq waxaa la yidhaha isaga qasam iyo waxaa loo baahan yahay un inuu kafaara gudun bixiyo gabadhi kaga furmi mayso madaahibtuna waxay u badan yihin inay mid kastaaba uu furmayo walaa yaqacu alaaqu qabla nikaaxi waxau sheekhu yidhi ma dhacayo furiinku alaaqa ka hor nikaaxa ka hor baan le walaa yaqacu alaaqu furiinku ma dhacayo qabla nikaaxi guurka ka hor maxaa yidhi rasuulku sala la alay sl uhi laa alaaqa ilaa fii ma tamlik alaaq ma jiro ilaa waxaad milkisan mooyaane ama laa alaaqa qabla nikaax masalan hadduu yidhahdo heblaye haddaynu isguursanno waad iga furantay oo iyadoonu guursaninba uu sii furo alaaqaasi ma ansaxayo wa arbacun afarna laa yaqacu talaaquhum talaaqoodu ma dhaco alsabiyu ka sabiga ah waalmajnuun ka waalan wannaa'imu iyo ka hurda waalmukrahu iyo kala qasbay saddexdaana talaaqoodu ma dhaco wuxuu sheekhu yidhi saddex dalaaqoodu ma dhaco kii sabiga ah, haddii sabi yar wax loo guuriyo dalaaqiisu ma dhacayo majnuunka kii waalaa hadduu islaantii ku wardiyo furriinkeeda isna kama dhacayo xadii rasuulku sala alla alay slm wuxuu idhi qalamka waa laga kor yeelay saddex ka hurda inta uu ka baraarugayo iyo kii sabiga aha inta uu ka qaangaadhiyo kii waalla intuu ka caqliyaysanayo ka wanaa'imu ka hurdana isna dalaaqiisuma dhacayo haddii uu ku riyoodo un islaantii islaynayaan dabeetana uu dalaaqeediiba u dhiibo uu idhahdo waan ku furay waanu hurdaayo oo bay isku arkeen waxba markaa ka furmi maaya walmukraha iyo kii la qasbay kaana isna dalaaqiisu ma dhacayo xali rasuulku sala lla alay sl uxuhi in allah wadaca can ummati alkhata'a wanisyaana wamaa stukrihu calayhi ilaahay ummadayda wuxuu ka dejiyu ka dhaafi geefga ilowga iyo wixii lagu qasbo marka waa markaan dee xaqdarro marka xaqdarro lagu qasbayo weeye haddii masalan dee ruuxa dumara uu dulmiyey oo dabeetana sidaa lagaga furayo qasabka waa lagaga furaya markaa marka haddaba waxaa shardi ah xagga qasabka horta waxaan qofkan wax qasbayaa waxanuu ku hadidayu ninka uu leeyahy waxaasaa kugu samayn doonaa haddaad gabadha furi weydo waa inuu awood u leeyahay mid xaqiijin karaya waa hadduu ina yidhi dhanged kuu soo qaadatuu yidhaahdo masalan eh, waan ku dilayaa haddaad waxaa samayn weydo dee taasi ma noqonayso illa xaggaas riixdaa ku filanay weliba kan la qasbayaana ee mukrahayna waa inaanu iska celin karaynin hadduu iska celin karayo dee qof weynba ha ahaadee ayana ikraah noqon mayso oo masalan ama carar ama dee kadhuumasho ama qaylo xun hadduu kaga fakan karayo ifrinkiisaas ikraah noqon maayo waana inuu u malaynayo haddii uu masalan furiinkaa samayn waayo in waxaanuu ku waxaanuu ku hadiday inuu ku samaynayo dee waxaasina waa in ama garaac iyo xadhig iyo maal laga qaadayo iyo waxyaalaha caynkaasa waa inay tahy xagga dadka iyo xagga sababahaba way isku khilaafaan waxaa laga yaabaa wax qof ikraah ku noqon karaa dee inaanay ikraah ku ahayn mid kale Eh, waxaana kaloo iyana iyana shardi uga dhigaan in siiqada loo qabto uun inku maraa fur uun haddii la isu taagay waa inu yidhaha waan furay uun mid fur haddii la mid baan furay waa inu haddii la yidhaha fur labaan furay waxay isaga mukhtaaroo doortay markaa faslun fi rajca soo ayuu halkan inoogala hadlayaa yacnii ruuxa dumare guurkii lagu soo celiyey masalan ruux dumara oo hal dalqa ama laba dalqadood furay soo ceshigeedii ayuu halkan sheekuna uga hadlaya wabucuulatuna axaqu biraddihina fii daalika in araaduu islaaxa ilaahay baa yidhi raggooda furay iyaga ayaa mudan inay soo ceshadaan intay ciddada ku jirta gabadhi haddii ay doonayaan wanaag rasuulkuna xabsa ayuu furay dabeedna wuu soo rajaceeyeysay rasuulkuna cumar wuxuu ku yidhi waxaad ku tiraa inankaa murhu amar falyuraajicaha soo ceshada islaanta u furaya waxau sheekhu yidhi haddaba idaa allaqa markuu furay imra'ata haweenaysa waaxidatan buu furay ow hintain ama labuu furay falow waxaa u sugnaaday muraajacatuhaa inuu soo ceshado maa lam tanqadi ciddatuhaa intaana ciddadeedu go-in fain inqadad hadday go'do ciddatuhaa kaana low nikaaxuhaa waxaa u sugnaaday inuu gursado bicaqdin jadiid wa takuunu macahu waxaanay kula joogaysaa calaa maa baqiya min aalaaq furiinka intii u hadhay iinbaanay kula joogaysaa wuxuu sheekhu yidhi ninku hadduu furo mid ama laba dalqadood buu furay waana iyaga is arkay oo dukhuul iyo galma dhex martay haddii uu furo iyagoona is arag markaaba way baa'inaysaayo soo ceshi ma yeelanayo mid ama laba ayuu furay dee furiin horena muu sii horraynin ila hadday hal dalqa sii horraysay oo dabeedda uu laba ka daba geeyo labaan furay waan soo ceshanaya maaha wuxuu leeyahay faraw muraajacatuha islaamtaha inuu soo ceshada ayuu leeyahay walow ayadu yaanay oggolaaninbe eh waan ku soo ceshaday radadtuki ilay raajactuki amsaktuki ayuu odhanaya waan ku soo ceshaday weliba inuu markhaati geliyo ayaa wanaagsan inta badanna dadka caamada caamadaahi markay soo ceshigaa samaynayaan maantadana ayaanu mid aan arkaya ay ku murmayaan dalqaddii waan soo ceshaday ama waan ka noqday dalqaddii waar si uga noqotay baanu dalqadoo dee mid kaluma halkeedii soo geliyey buui oo si aad u soo gelisay <laughs> Eh, marka ruuxa dumaraa la soo ceshanaya dalqada la soo ceshan maayo waxaan u soo ceshanaya maa lam tanqadi ciddatuha intaanay ciddadeedu goyn intaanay ciddadeedu goyn ayuu soo ceshanayaan haddii ay ciddadeedu go'do oo ay cadadbaxdana soo ceshi ma jiro fa in inqadad ciddatuhaa haddaba hadday ciddadeedii go'do kaana low nikaaxuhaa bicaqdin jadiid wuxuu leeyahay inuu guursado oo caqdi cusub oo meherkiisii iyo weligiisii iyo arrimihiisii oo dhan leh inuu ku guursadaa buu leeyahy wa takuunu macahu calaa maa baqiya min aalaaq ruuxaa dumarana wuxuu ku qabayaa inta u hadhay ayuunbuu ku qabayaa masalan haddii uu hal dalqa furay hadduu soo rajciyeysto iyo hadduu nikaax kale ku guursado labadaba waxay ugu soo noqonaysaa uun laba dalqadood unbuu ku qabayaa hadduu laba dalqadood furay oo uu soo rajciyeysto ama intii cadaadbaxday uu dib u guursado hal dalquunbuu ku qabaya waa xabadkeliyalahaasu wain طallaqahaa alaaan hadduu saddex furo lam taxillo lahu u xalaal maha ilaa bacda wujuudi khamsi sharcida shan shardi inta la helo dabadeed mooyaane inqidaau ciddatiha minhu kan wayna ciddaysu ka godaa wa taswiijuha bigayrihi waa cid kalena guursataa wa dukuuluhu bihaa waa la aqalgalaa waisaabatuhaa kaasina dee waa inayu u galmooda wa baynuunatuhaa minhu kaa labaadna waa inay dee ka baahintaayo ka goda wainqidaau ciddatihaa minhu kaa labaadna ciddadiisu waa inay ka goda waxau sheekhu leeyahay hadduu ninkii saddex dalqadood furo oo sida afarta madhabood ay qabaan uu mar israaciyo ama masalan uu mar dalqad furo marna dalqad marna dalqad ama mar buu laba furay marna mid buu furay lam taxila lahu u xalaaloo maysaa ruuxa dumar ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'id shan shardi inta la helay dabadeed mooyaane shantaa shardi waa maxay inqidaa'u ciddatiha minhu kan hortu horee furay waa inay ka ciddo tirsataa wa taswiijuhaa bigayrihi mid labaadna waa inay guursataa oo nikaax saxiixa ay ku guursatay aanu muxallil ahayn nin lala soo heshiiyeyna waynaanu ahayn maxay le rasuulku sal l slm lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu allaha lacnada ka wa xalaalaynaya ka loo xalaalaynayaba guur caadiya ay isku guursadaan wa dukhuulu biha wa isaabatuha ka labaad waa inuu la aqal galaa oo ruuxii dumar ha asiibaa bimacnaa u jimaaca hadduu intuu caqdiyo wadaadka imheriyo u yidhahdo waan furay un haddana u yidhaahdo kii hore kuma noqon karto maxaa yeelay waad galaysaa islaantii rifaacat alquradi ee rasuulka u timi tidhi ya rasuul allah ninka rifaaca la yidhahdaa wuu ifuray bay tidhi dalaaqaygiina wuu dhammeeyey cabdiraxmaan binu subayr baan guursaday bay tidhi dabadii dee alaabtiisuna milulhudba bay tidhi alaabtiisuna waa waa faraq mare faraqeedoo kale bayayaan bay tidhi in wax isla haya maaha dabeedna rasuulku waa muusooday wuxuu hi ma waxaad doonaysaa inaad ku noqoto ninkii rifaace ma kii horead doonaysaa markaa markuu kani waxba tari waaye maya buu yidhi markaa intuu hadalkeedii fahmay ayuu yidhi maya kii hore ha ku noqonine ilaa kan dambe dee aadna isna malabkiisa aada dhadhamiso isna malabkaaga uu dhadhamiyo oo ay galma idin dhex marto kuma noqon kartid buu hi ninkii hore e, wa baynunatuha minhu kan labaadna dee waa inay ka baa-intaayo oo furaa wanqidaau ciddatiha minhu ka labaadna waa ciddadiisa ka dhammaataa markaa shantaa la helo ayuunbay kii hore isku noqon karaan ilaahay baa yihi fain طalaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu haddii uu furo dee dalqadii ugu dambaysay u xalaal maaha inta ay nin kale ka guursanayso ee ninkaa kalena dabeed uu sii furayo imika iyadoo caynkaasa oo masalada ay kutubtu sheegaysaa bal masalan saddexdaaba la ysku qabtaa markay mar dhacaane ayadoo laga yaabo inuu mar dalqad furay oo marna uu dalqad furay oo marna uu dalqad furay oo ay saddexdiiba sidaa ku dhammaadeen iyuunbaa wadaad odhanaya anigaa qiilkeeda haya qiilna ma haya qaad bu qaad waa qaadoonoo dabeedna isagu intuu mijintaasun qaato ayuunbuu dabeedna odhanaya miyaad heblaayo ay tidhi miyaad ku seexatay waa dhantay buu odhanaya marka waa in la iska ilaaliyaa oon waxyaalaha noocaasoo kale aan lagu kadsoomin weliba kuwa waxyaalahaa samaynayaan intooda badan waa qaar aan waxba diinta ka garanayn furiin wuxuu yahay waa qaaraan waxba ka garanayni wey ee qaadoonahun faslun fi liilaa'i ilaha waxaa la yidhaha ayuu fasl yahay iiluhu luqa ahaan waa dhaarasho sharci ahaana ma istilaac ahaan waxaa halkan looga jeedaana waxa weeye ninka oo ka dhaarta galmadii iyo mucaamaladii islaantiisa muddo mutlaqa ama muddo ka badan afar bilood waana shay xaaraan ah oo dee dhibaato ayaa ruuxii dumar ahaa ka soo gaadhaysa marka uu iska hortaago ama uu ka dhaarto wixii ay ku dhowrsoonaan lahayd ilaahay ayaa aayad qur-aana ku yidhi aladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur kuwa ka dhaaranaya dumarkooda waxaa u sugnaaday afar bilood inay nagaadaan fa in faa-uu fa ina allaha kafuur raxiim haddii ay oofiyaan oo ay ku noqdaan wixii ay ka dhaarteen ilaahay mid u dembi dhaafayey weeye wain cazamu alaaq haddii ay furiin goostaanna fa ina allaha samiicun caliim waxa sheekhu yidhi idaa xalafa markuu dhaarto an laa yada'a zawjatahu islaantiisa inaan u tegin mutlaqan yacni dhaarsho mudlaqa ayuu ka dhaartay ow muddatan ama muddo ayuu ka dhaartay tasiidu ka kororhsan calaa arbacati ashhurin afar bilood muddo ka kororhsan ayuu ka dhaartay fa huwa muulinkaasi dhaarqaba weeye waa mid dhaartay wa yu-ajalu lahu waxaana loo kaadin oo loo mudday nin sa'alad daalika hadday arrintaa gabadhu weydiisato arbacata ashhurin afar bilood ayaa loo kaadin uma yukhayaru waxaa dabeedna la doorgelin bayna alfay'ati inuu oofiyo wa takfiru ou kafaaro guto aw idalaaq inuu furo fain in imtanaca haddii uu diido labadaaba dallaqa calayhi alxaakimu xaakimka ayaa ka furaya waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninku ka dhaarto inaanu islaantiisa u tegin ayuu mudlaqan uga dhaartay oo wax muddaa muu qabanine kuu tegi maayo ayaa wallaahi yabuud ama wuxuu ka dhaartay muddo ka badan afar bilood shan bilood inaanan kuu tegin ayaa wallaahi yabuud fa huwa muulin qofkaasi mid dhaartay weeye oo waa kii aayadda qur-aanka ay tilmaamaysay haddaba marka ay dhaartaasi qofka saa uga dhacdo wa yu-ajalu lahu waa loo muddaynoo waa loo kaadin in sa'alat daalika hadday gabadhu arrinkaa weydiisato halkaa shardigaa uu ku xidhay waxba qeyd maaha hadday weydiisatay haddaanay weydiisanba waxaa loo kaadinayaa ama la sugayaa arbacata ashhurin afar bilood ayaa la sugayaa afartaa bilood markay dhammaadaan uma yukhayaru waxaa la door gelinayaa bayna alfay-ati inuu oofiyo wixii uu ka dhaartay oo bimacnaa islaantii mucaamaladeedii uu ku noqdo wa takfiir dabeedna uu kafaaro guto kafaaratulyamiinna uu bixiyo maxaa ilaha rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ihi qofka ku dhaarta dhaar ee arka kayrkeed inuu dhaartaa waxaan ahayn inuu ka fiican yahay waxa uu ka dhaartay masalan waxaa samayn maaya buu yidhi ama waxaasaan samaynayaa buu yidhi wuu arkay wixii uu yidhi samayn maayo in samayntiisu ka wanaagsantahy ama wuxu uhi waan samaynaya in samayn la-aantiisu ka wanaagsantahy buu arkay falyaati aladii huwa khayr shaygaa khayr kale ee ka wanaagsankiisa la yimaado walyukafir can yamiini dhaartiisana ha ka kafaara guto markaa kafaaratulyamiinna waxay noqonaysaa waxaa ugu horeeya addoon inuu xoreeyo qofku addoontii maanta ma jirto waa inuu toban miskiin quudiyo oo mid walba siiyaa dee maalin wuxuu noqon karo cunto ama inuu arad bixiyo haddii uu intaa kari waayena saddex maalmood ayuu soomayaa aw ialaaq ama uu furayaa uma yukhayir bayna alfaya afarta bilood markay dhammaadaan waxaa la doorgelin inuu ku noqdo islaantii uu kafaaro guto aw ialaaq iyo inuu furo fain imtanaca haddii uu iska diido widhahda midna samayn maayo xaasna ka dhigan maayo furina maayo allaqa calayhi alxaakimu xaakimka ayaa dalqad ka furay oo odhanaya waxaan furay oon ku riday heblaayo anoo hebel ka furaya hal dalqo ayaan ka furay buu odhanaya waxaa afartaa bilood markaa loogu kaadinayaana dee yaala ah, waxaa la idhaha waa muddada ay dumarku ragga ay ka adkaysan karaan faslun fi dihaari waxaa dihaarka la yidhaha ayuu halkan inooga hadlaya dihaarka min adahri ayaa laga soo qaato dhabarkaa maxaa yeele suuradiisa asligaabaa waxay tahay inuu ninku xaaskiisa ku yidhaahdo anti calaya ka dahri ummi waxaad iga tahay see dhabarka hooyaday iga yahay see dhabarka hooyaday iga yahay ayaad iga tahay suuradiisa asligaaba caynkaasa markaa dahrigana waxay ugu gaar yeeleen dhabarka dee waa meeshii masalan wax laga fuulayey xaaskuna waxay ka dhigan tahay dee gaadiidkii zawjka ama markuubkiisii ayay ka dhigan tahay haddaba xaqiiqadiisa sharcigaahi waxa weeye marka dihaar laga hadlayo waa inuu ninku ku shabaho xaaskiisa xagga xaaraannimada cid maxramkiisa ah islaan ka mida dumarka maxramkiisa ah ee aanu geyin isagoo ku shabaha weeye ilaahay baana yidhi waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxriiru raqabati min qabli an yatamaasa kuwa dihaaraya ee dumarkooda ku odhanaya sida hooyadii oo kale ayaa iga tihiin ee dabeedna ku noqonaya waxay yidhaahdeen ee bimacnaa dumarkii iska sii haysanaya waxa guudkooda aday qorinay xoreeyaan intaana istaaban kaasiyaa laydinku waaninayaa baa ilaa yidhi ilaahayna waxaa samaynaysaan mid oo og weeye qofkii kari waaya laba bilood oo israacsan ayuu soomaya intaanay istaaban qofkii kaa kari waayaana lixdan miskiin ayuu quudinaya marka waxaanu ka mid yahay dembiyaalka waaweyn ilaahay baa yidhi aladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa hunna ummahaatihim in ummahaatuhum ila allaahi waladnahum wainahum layaquuluuna munkara min alqowli wazuura ilaahay wuxuu leeyahy kuwa dihaaraya dumarkooda ee odhanaya hooyaday oo kale aad iga tahay ma aha dumarka ay sidaa ku leeyihiin hooyooyinkood hooyooyinkood waa kuwa dhalay ayaguna waxay odhanayaan hadal munkara oo xun iyo been ayay odhanayaan marka wuxuu sheekhu uhi wadihaaru dihaarku an yaquula waa inuu yidhaha arajulu ninku lisawjatihi islaantiisa waa inuu ku yidhahdaa anti adigu calaya guudkayga waxaad iga tahay ka dahri ummi dhabarka hooyaday oo kale ayaad iga tahay fa idaa qaala daalika markuu sidaa yidhaahdo walam yutbichu bialaaqi furiinna aanu raacinin saara wuxuu noqonayaa caa'idan mid ku noqday walazimatu waxaa ku waajibaysa alkafaaratu kafaara ayaa ku waajibaysa waxau sheekhu leeyaha dihaarku waxa weeye ninkiibaa xaaskiisibu wuxuu ku odhanayaa anti calaya ka dahri ummi waxaad iga tahay adigu xaggayga waxaad ka tahay sida dhabarka hooyaday oo kale yacnii inaan kula mucaamaloodo oo galma iyo ina dhex marto mucaasharo waxay iga xaaraansantahay siay hooyaday inaan ula mucaasharooda ay iga xaaraansan tahay marka hooyaduna waxba shardi maahee gabadh kastaoo unfa oo maxram ah oo aan wakti wakhtiyada ka mida xalaal u noqonin na waa la mid haddii masalan xilli xilliyada ka mida dee ay xalaal u ahayd sida masalan xaaskii inankiisa oo kale iyo dee taa mar bay xalaal u ahayde mar dambe ayaa ka xaaraantinimood yacni taxriim mu'abada marnaba aan xalaal u noqonin oo maxrama wuu ku shabihi karaa iyana waa la mid haddaba wuxuu sheekhu leeyahay hadduu sidaa islaantiisi ku yidhaahdo fa idaa qaala daalika markuu sidaa yidhaha walam yutbichu bialaq furiinkiina aanu raacinin furiinkiina aanu raacinin eyntu dihaaray buu iska sii haystay wakhti ay suurtagal tahay inuu ku furaa saara wuxuu noqonayaa ninkaasi caa'idan mid ku noqday islaantii ayuu noqonayaa maxaa yeelay markuu yihi hooyaday oo kale ayaa adiga tahay waxay taasi keenaysaa inaanu xaasnimo u haysanin haddii uu markaa iska sii daayuu xaasnimo u haysto wixii uu yidhi ayuu ku noqday hadalkii uhi sida hooyaday oo kale ayaa adiga tahay ayuu ku noqday walaasimatu waxaana ku waajibaysa dabeed alkafaaratu kafaara ayaa ku laasimaysa haddii laakiin markuu hadalkaa yidhaa uu furo kafaara kuma waajibayso kafaaradina waxa weeye wahiya cidqu raqabatin mu'mina addoon muuminada waa inuu xoreeyo saliimatin min alcuyuubi oo ka nabad gashay ceebihii almudirati dhimaysa bilcamali camalka dhimaysiyo shaqada waa inuu xoreeyo addoon ilaahay rumaysay oo ka nabad gashan ceebaha dhiba camalka ee masalan gacmo la'aan iyo luga la'aan iyo wixii noocaas ahaa fain lam yajid haddaanu karin addoontaa misna waaba sideennanoo kale xisan oo sharcan fasiyaamu siyaamu shahrayni laba bilood ayuu soomayaa mutataabicayn oo israacsan laba bilood oo israacsan ayuu soomayaa oo aan maalini u kala dhexaynin haddii masalan uu socoto iyo masalan yar xanuun yar iyo waxyaalahaas uu fasahaadiyey walow maalintii lixdanaad ee ugu dambaysayba haatee inuu haddana labadii biloodba soo bilaaba ayaa la doonaya maalin buu iska qayilay isagoo konton marinaya ama isagoo sagaal iyo lixdan marinaya waa inuu soo bilaabo waa inay mutataabiciyiin oo israacsan yihiin fain lam yastatic haddaanu awoodin owtaana kari waaye fa icaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin ayuu quudinaya likulli miskiinin mudd miskiin kastaba mud buu siinaya markaa kafaaradu laba ayay uqaybsantahay oo kafaaratu lcudmaa iyo kafaaratu suqraa bay uqaybsantaha kafaarada cudmadahi waa saddex xun kafaarada weyni waa tan dihaarka iyo ta iyo ta soomka oo ninku isagoo soomanu xaaskiisii u tago wax allo wixii ka soo hadhay waa la kafaaratu suqraa baa la o kafaaro yar walaa yaxilu lahu u xalaal maaha waduhaa inuu islaantii u galmudo xataa yukafira ilaa inta uu ka kafaaro gudanayo hadduu masalan saddexdii khaslaba midnaba ay uga suurtogeli weydo islaantiina wuu iskaga dheeraan dee kafaaradana waa laga sugaya faslun fi licaani halkana wuxuu sheekhu inooga hadlayaa licaankii licaanku waxau ka ahaaday min allacni oo bimacnaa fogeyn iyo eryida labadii ruux ayaa kala fogaanayay isqabay markaasaa daraaddeed baa licaan loogu magacaabay markaa licaankuna waxa weeye masalan qofka xaaskiisii ku arkay zine iyo xumaan ee dabeedna qadfay ee sheegay ee yidhi gabadhani waa zinaysatay waxaa lagu yeelanayaa qofka markaa islaantaa zinada ku sheegay imaa inuu afar markhaati ku soo caddeeyo ama in isaga siddeetan jeedalo xabdulqadafa lagu dhufto marka waxaa loo sharceeyey ama loo jireeyey hadday laba ruuxoo isqaban yihiin inuu ninkii xadkii iskaga difaaci karo kuna caddayn karo inuu arrinkaa u sheegaya run yahay waxa licaanka la yidhaahdo oo afar jeer ilaahay shan jeer ilaahay uu ku dhaaranayo marka waxaa loo jideeyey qofkan qadfay inuu xadkii dee iskaga difaaco inuu ceebtii iyo nasab aanu lahaynna uu iskaga difaaco waxaase iskaga wanaagsan bay yidhaahdeen de inuu iska asturo dabeetana uu iska furo si markaa dee aanay waxaasi u muuqanin waxaana u asalay kuwa aayadda qur-aanka ala leeyahy waladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusahum fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaat alle wuxuu leeyahy kuwa dumarkooda xumaan ku sheegaya een markhaati aan naftooda ahayn mooye wax kalaan haysanin midkood markhaatigiisu waxa weeye afar jeer inuu ilaahay ku dhaartay inuu run sheegiyo marka shanaadna wuxuu odhanaya ilaahay nacladiisu guudkayga haata haddaan been sheegiyo macnahay aayaddu ku soo degtay baa la yidhi hilaal ninkii la odhan jiray ayaa islaantiisii wuxuu ku qabtay uu ku arkay shariik ibnu samxaan ninkii la odhan jiray dabeedna rasuulka ayuu u yimi wuxuu hi rasuul allow qisadaasaa dhacday oo xaaskaygii ninkaasoo ka sinaysanaya ayaan arkay buu yidhi rasuulku dabeedna wuxuu yidhi ama afar markhaati baad la kaalay oo arrinkaa arkayey ama adigaanu siddeetan jeedaal kugu dhufan buu dee si u suurtagal tahay buu buuhi ma intaan tago intaan ayay ka tagaabaan markhaati dabadda u doonanayaan haddana sidii ugu imanayaa buuhi yani suurtagal maaha bui rasuulow in markhaatiya loo doonaa rasuulku arrinkii buu ku celiye wuxuu ihi anugu ku dhaafi maayo ama afar markhaatiyaad la kalay ama adaanu siddeetan jeed halkaa jari ilaahay baa soo dejin doona wixii beri yeela buu yidhi dabe markaasaa aayaddan qur-aanka ilaahay ku soo dejiy uu leeyahay kuwa ku ganaya dumarkooda zino iyagoon markhaati aan iyaga ahayna haysanin waxaa halkii markhaatiyada u gelaya afar jeer inuu ilaahay ku dhaartay inuu run sheegiyo markaa taa waxaa loo jeedayay inuu labadaa ruuxa isqaba laakiin qof kale haddaad gabadh ku sheegto inay zinaysatay ama hadday gabadhi nin ku sheegto ina ama haddaad nin ku sheegto tee qof ugu zinaystay waxaa lagaa doonaya afar markhaati inaad keento oo caddaynaya haddaad weydo adaa siddeetan jeeda lagu dhufanaya qofka ceebayntiisa iyo qadafkiisa ah waxau sheeku idaa arama rajulu ninku markuu ku ganuu ku tuuro zawjatahu xaaskiisii bizinaa zine markuu ku sheega u way zinaysatay heblaayay zaaniyaa tahay fa calayhi xaddu lqadf waxaa lagu yeelanayaa xaddulqadaf bimacnaa sideetan jadana in lagu dhufto maxaa yeele ilaahay baa yidhi waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhada fajliduuhum amaaniina jalda kuwa ku ganaya ee ku sheegaya dumarka dhowrsoon ee zina ku ceebaynaya aan afar markhaatina la kaalayn siddeetan jeedar ku dhuftay baa ilaahay yidhi fa calayhi xaddu lqad ilaa an yuqiima albayinata inuu markhaati soo taaga mooyaane markhaati inuu soo taaga mooyaane ow yulaacina ama inuu licaan sameeye mooyaane inuu markhaati soo taago afar ruux oo caddeeya labadaa ruux inay kala sinaysanayeen oo ruuxaasi ay sinaysatay maxay leeyiin wallahi yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhinna arbacata minkum afar markhaati uga dhiga baa ilaah yidhi ow yulaacina ama wuu licaantamayaayoo fayaquul wuxuu odhanayaa cinda alxaakimi xaakimka agdiisa filjaamici weliba masjidka jaamica ahee jumcaha lagu tukado cala almimbari mimbarkaa weliba khadiibku khudbadda ka akhriyay ayuu intuu isku taagaa wuxuu odhanayaa fii jamaacatin min annaas weliba koox dadina iyagoo ay meeshaa joogaan ayaa wuxuu odhanayaa ashhadu billaahi ilaahay baan ku dhaaranaya inanii la asaadiqiin inaan run sheegayo fii ramaytu bihi waxaan ku ganay zawjatii islaantayda fulaanata heblaaya min azinaa waxaa zinada aan ku ganeen ku sheegayo inaan run ku sheegayan ku dhaaranaya afar jeer buu ku celinayaa wa anna haada alwalad ilmahanna min azinaa inuu zina ka haday walaysa mini xaggayga aanu ka imanin arbaca maraatin afar jeer buu odhanaya wa yaquulu fi lkhaamisati marka shanaadna wuxuu odhan bacda an yacidahu lxaakiimu xaakimku intuu waaniyey dabadeed ee uhi waar ilaahay ka baqo waar kelmaddaasi ayadaa ayaa ama cadaab kugu sugaysa ama ayadaa dee taasaa wax waajibinaysee waar ka joogsaba odhanaya cadaabka adduunye ayaa fudud cadaabka aakhira ayaa daran waar ha odhanin ilaahay lacnadaydu guudkiisa ha ahaata ha ka joogsa ayuu odhanaya markaa afar jeer ayuu odhanaya waxaan ku dhaaranaya ilaahay inaan run sheegayo waxaan gabadhaa ku sheegaya zine ah ilmahana inaanan anigu dhalin afar jeer baa odhanaya marka shanaadna wuxuu odhanaya intuu xaakimku waaniye dabeed wa calaya lacnatullah ilaahay nacladiisu guudkayga ha ahaato in kuntu min alkaadibiin haddaan arrinkaa been ku sheegayo saas ayuu odhanaya marka dee zinadii qofkii muxaqaqaa u tahay weeye ilmahana inaanu dhalin markuu xaqiiqada u yahay weeye maxaa yeelay wixii in wada hubsaya la doonaya rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi ayuma imra'atin adkhalat calaa qowmin man laysa minhum falaysat min allahi fii shay gabadh kasta oo qolo u soo gelisay ilmo aan ka mid ahayn masalan dee ku abtiri soo tiri idinkaa dhalay hebelo wadaa dhalay maanoy dhalinoo way ogta ilaahay jannadiisa gelin maya gabadha ah rajulin jaxada waladahu nin kasta oo diiday ilmihiisana wahuwa yandur ilay isagoo eegayo garanaya ixtajaba allahu minhu ilahay wuu iska xijaabaya maalinta qiyaamaha wa fadaxahu calaa ru'uusi alawaliina waalaakhiriin dadka hore iyo kuwa dambaba madaxoodana waa lagu fadeexadaynaya wayatacallaqu haddaba waxaa ku xidhmaya bilicaanihi marka uu licaankaa sameeyo isagu sidaa af shantaa jeer markuu ilaahay ugu dhaarto waxaa ku tacalluqaya khamsata axkaam shan xugun suquudu lxaddi canhu xadkii inuu ka dhaco siddeetankii jeedale horta isaga lala daba taagnaa waa ka dhacayaan ee xadulqadafka ahaa wa wujuubu lxaddi calayha xadkiina ayada ayuu ku wareegayo xadkii zinada ayadaa lagu dhufanayaa wa zawaalu lfuraashi furaashkii oo suulo oo labadii ruuxoo allah ku kala dhaqaaqa oo guurkoodii uu baaba'o maxaa yidhi rasuulku licaanayuu nin iyo gabadh u sameeyey dabeedna ilmihiina halkaas u iyagiina waa kala kaxeeyey ilmihiina gabadhun buu ihi kaxayso wa nafyulwaladi ilmihii inuu hadho oo uu ka nafyoomo oo ninkan ka dhaartay inuu ilmihii meesha ka hadho wataxriimu cala alabad iyo xaaraannimo ay kala xaaraantinimoobaan oo dib aanay isugu soo noqonaynin walaa guur dambe walaa wax dambe ayada rasuulku sala la sl uhi almutalaacinaani laa yajtamicaani abada labada licaantama weligood kulmi maayaan wayasqudu lxaddu canhaa haddaba xadkii gabadha muxuu kaga dhacaya ayadii baa lagu soo wareegay markuu sidaa yidhi dee waxaa laga doonayaa xadkii in laga ogo bian taltacina inay licaanayana samayso fataquulu waxay odhan ashhadu bilaahi ilaahay baan ku dhaaran ana fulaanan haadaa hebelkani la min alkaadibiina inuu kuwa beenta sheegaya ka mid yahay fii ramaani bi wuxuu igu ganay min azinaa waxaanu iigu sheegaye zinada ah inuu been ku sheegaya ku dhaaranaya ban arbaca maraad wa taquulu fi lkhaamisati marka shanaadna waxay odhan bacda an yacidaha alxaakimu xaakimku intuu waaniyey dabadeed wa calaya ghadabu allah ilaahay cadhadiisu ha ahaato guudkayga in kaana min asaadiqiina hadduu run sheegayo waxaa ugu sheegayo ilahay cadhadiisa guudkayga ha ahaato markaa qadabkii iyo cadhadiina xaggeedaa la soo mariyo dee ayada ayaa dembigeedu culus yahay lacnadiina xagga ninka ayaa la mariyey faslun fi lcadadi ciddadii ayuu fasal yahay markaa ciddadu waxa weeye muddada ay gabadhu aanay cid kala guursanaynin ee ay joogayso intii ninkeedii ka dhintay ama uu furay dabadeed maxaanay u joogaysaa muddada limacrifati baraati raximihaa si ay u hubsato bal ilmagaleenkeedii inuu fayow yaho ninkii hore aan waxba kaga jirin awli tacabud ama addoonsi oo ilaahay baa ku addoonsay awli tafajucihaa cala azawj ama inay sawjka iyo ninka isu argagixinayso mararka qaarkood baa dee iyadoo loogayahy raximkeedu inuu beri yahay ayay haddana ciddo tirsanaysa imika ta dhintay ee aanay is kale dee way ciddo tirsanaysaa macadaalika iyadoo laogyahay erximkeedi inuu beri yahay marka waa addoonsi ilahay baa ku addoonsaday wlmuctadatu taciddo tirsanaysa calaa darbayni waa laba qaybood mutawafaa canhaa zawjuha mid ninkeedii laga dilay wagayru mutawafa canha iyo mid aan laga dhimanin dumarka ciddo tirsanaya waa labadaa mutawafaa canhaa zawjuha mid ninkeedii laga obsado u dhigantay wagayru mutawafa canha iyo mid aan laga dhimanna ay nolol ku kala tegeen falmutawafaa canhaa haddaba ta laga dhintay in kaanad xaamilan hadday uur leedahay faciddatuhaa biwadci alxaml gabadhaasi waxay ku cadadbaxaysaa inay ilmahaa dhasho wa ulaatulaxmaali ajaaluuhunna an yadacna xamlahun ilaahay baa yidhi dumarka uur kale ajashooda ay ku cadadbaxayaan waxa weeye inay uurka umulaan ay dhigaan wain kaanad hayra xaamilin haddaanay uur lahaynna faciddatuhaa arbacata ashhurin wa cashar ciddadeedu waa afar bilood iyo toban habeen haddii ay ilahi wuxuui waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra kuwaa la oofsanayo ee idinkeedii ka mida raggiiho ee ka tegaya dumar dumarkaasi waxay nagaanayaan oo ay nafahoodaa u kaadinayaan afar bilood iyo toban habeen taasi waxay ahayd tii laga dhintay wa kayru lmutawafaa canhaa tii aan laga dhimanin ee masalan dee ama fasaq ka cido tirsa ama furiin ka cido tirsanaysay in kaanad xaamilan hadday uur leedahay fa waxaa ciddadeedu ku dhammaanaysaa inta ay ilmaha ka dhalayso intay doontaba ha gaadho hadday caawadaa dhasho berito way guursanaysaa hadday iminka unu bilaabatayna sagaalkaa bilood bay sugaysaa wawlaatulaxmaali ajaluhuna yadacna xamlahunadi wey wain kaanad hayra xaamilin hadday tahay midaan uur lahayn kuwana la kala qadiya wahiya min dawaati alxayd waxaanay ka mid tahay dumarka xayd kalehee caadada helaa dumarka caadada helaa ee aan mid yaroon gaadhinna ahayn mid weyn oo dhaaftayna aan ahayn ee waa dumarka caadada helaa faciddatuhaa alaaata quruu ciddadeedu waxay noqonaysaa saddex qur'e wahiya aladhaar qryaalkuna waa uhriyaal quryaalkuna waa uhriyaal oo masalan gabadhii iyadoo daahir ah marka la furo xaydka saddexaad markay aragto ayay ciddadeedii dhammaanaysaa masalan iyadoo daahira baa la furay duhrigaasi markuu dhammaado qur'i baa loo tirinayaa oo looga soo qaadayaa caaday dabeedna helaysaa caadaa marka ka goda xayd baa ku xigaya waxaa la duhri baa ku xigaya duhrigaasi marka hore baadana xayd baa ku xigaya duhri baa marka ku xigaya saddexaad xaydka saddexaad marka ay gasho ayad bay tira baxaysaa wain kaana hadday tahay hayra xaamilin mid urnayn wahiya min dawaati alxayd dumarka caadada helana ka mid a faciddatuhaa alaaata quru ciddadeedu waxaa weeye saddexdaa quri wahiya aladhaar wain kaanad miman laa taxiid hadday tahay mid xaydin oo waa sida ka sakiirati waaba mid yaroon da'dii xaydka gaadhin walaisati waa mid quusatay bimacnaa dhaaftay xilligii xaydka oo ilaa labiyo lixdan bay yidhaahdaan kuwaasna fa ciddatuhaa alaaatu ashhur saddex bilood weeye ciddadooda ilaahay baa yidhi walaa iyoisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna faciddatuhunna alaaatu ashhurin walaa lam yaxidun kuwa ka quustay ee xaydka ka mid ee dumarkiinna dumar kuwa dumarkiina ka mid ee xaydka ka quustay haddii aad shakidaan ciddadooda waa saddex bilood kuwa aan xaydinna iyaguna waa saas le waalmuطallaqatu ta la furay qabla dukhuuli bihaa iyadoon lala aqalgelin ruuxa dumara ee la furay laa ciddata calayhaa wax ciddaahi guudkeeda may ahaanin mar haddii gabadha la furo iyadoonu ninkii aanay is-arag macnaha aqalgelka waxa ujeeda wax galmii dhex marin haddii ruuxa dumara la furo wax cadadbaxoo lagu leeyahay ma jirto markaasay guursanaysaa waxaa ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum almuuminaati uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha ilahay wuxuu uhi kuwa aliya nebi rumeeyo haddaad dumarka mu'minaadkaa guursataan kadibna aad furtaan idinka oo aan taabannin macnaa u galmoonin wax ciddaahoo u tirinaysaani kuma lihdin wa ciddatu lamati addoonta haddaba ciddadeedu waxa weeye fi lxamli xagga uurka ka ciddati lxurati gabadha xorta unbay la mid tahay gabadha xorta ayuunbay la mid tahay xagga uur markay ama ha laga dhinto ama ha la faaruqe mar hadday uur leedahay ciddada addoontu waxay noqonaysaa un inay ilmaha dhasho wa bilaqraa'i markay qur'iyaalka ku ciddo tirsanaysana oo qur'iyaalkani ayaa ku ciddo tirsan jiray dumarka caadada helaa an tactada biqur'ayn laba qur'i bay ku ciddo tirsanaysaa oo deeteen teen xorrada unbay badh u tahay niskeeda ay tahay marka haddaba maxaa qur'i badh loo odhan waaye qur'igan kala badh maynin duhriga markaa waa loo dhammaystiro waa laba un webishuhuuri markay bilo ku ciddo tirsanaysana oo waa maxay waa aayisadii iyo sakiiradii markay addoontii aayisatay ama sakiira tahayna waxaan leeyahy wabishuhuuri oo canil wafaati ay ka ciddo tirsanaysa geeri an tactada bishahrayni wa khamsa layaal waa inay ku ciddo tirsato laba bilood iyo shan habeen halkay tii kalena ka hayd afar bilood iyo toban habeen wa cani alaaqi furiin markay ka ciddo tirsanaysay bilo ku ciddo bil iyo niskeeda ay ku ciddo tirsanaysaa oo tii hortayd baa saddex bilood ku ciddo tirsanaysay wa cala almutawafaa canhaa an tactada bishahrin wa nisf faslun fii ma yajibu lilmuctadati wixii waajibka ahaa gabadha ciddo tirsanaysa ayuu halkan inooga hadlaya wa yajibu waxa u waajibayaa lilmuctadati gabadha ciddo tirsanaysa alrajciyati ee rajciyada asukna waannafaqa hoy iyo nafaqo wayejibu lilbaa'ini taa iyadu baa'intay asukna ayaa ku ayaa u waajibay duuna nafaqa ilaa an takuuna xaamilan inay uur leedahay mooyaane waxa waxau sheekhu leeyahay gabadha ciddo tirsanaysaa labaa loo kala qaadaa rajciya iyo baa'ina rajciya waxa weeye waa gabadhow hal dalqa ama laba furay ee uu soo ceshan karo intaanay cadadbixin rajciyaa la yidhahdaa ta baa'inadiina dee waa taa baa'intay ayada soo ceshi aanu lahayn ee ama dalqadii u wada dhammaadeen ama iyadu dee masele iskhulucday oo kale waxaa markaa leeyahy sheekhu gabadho hadday cido tirsanayso isla markaa rajciyana ay tahay waxa ay leedahay oo ninkii ku waajibayey asukna hoy ay gashay intay cadadeed baxayso wanafaqa nafaqana way leediyaa radbeen inama anafaqatu wasukna lilmar'ati idaa kaana lizawjiha calayha arajca waa xadiid nasaa wariyey oo marfuuc ahoo la kor yeelay inay nafaqo iyo hoyba yeelanayso taasi waa tii rashiyadahay wayajibu lilbaa'ini sugnaad duuna nafaqa laakiin taa baa'inada iyadu hoy bay leedahay lakiin nafaqa ma laha laa nafaqata laki calayhi faadima binti qays wuxuu ku wax nafaqood ku leedahay ma jirto ilaa an takuuna xaamilan inay uur leedahay mooyaane hadday uur leedahay ayadaa nafaqa yeelanaysaa markaa ma ilmahay u waajib mase ayaday u waajibtay intaa muran bay geliyeen ilaahay baa yidhi wain kunna ulaata xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahun haddii ay dumarkaa afurteen uridin leeyihiin dee nafaqa iyo intaa ilmaha ka dhalayaan hana ku celiliyaa nafaqadaa iyo laakiin haddii masala iyadoo heshiisaa gabadha uu furo gabadha marka uu furaye nafaqada kuyeelaysa waa markay dee gurigiisii u joogtay hadday isagoo heshiise ah oo iskaga tagtayba hadduu furo nafaqa iyo sugna midnaba yeelan mayso wayajibu waxa waajib ku ah cala almutawafaa canhaa tii laga oofsay zawjaha ninkeeda alixdaad inay isbasaasiso ayaa guudkeeda ahaaday alixdaad wa huwa ixdaadkuna alimtinaac min aziina waa inay iska ilaaliso quruxda iyo watiibi cadarka waa inay iska ilaalisaa wuxuu sheeku leeyahay ruuxii dumar ahaa ninkeedii ka dhintay ixdaad iyo isbasaasin baa lagu leeyahay maxaa yidhi rasuulku sala alla alay slm wuxu uhi laa yaxilu limra'atin haweeney uma xalaalaha ilaahay iyo malakhirka rumaysan inay qof dhintay isu basaasiso saddex maalmood wax ka badan ilaa calaa zawji ninkeeda mooyne arbacata ashrin wa cashra ayay isu basaasinaysaa waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi ruuxa ninkeeda laga dilay laga oofsaday xulli xidhan mayso oo indha kuulan mayso oo xinnaysan mayso oo maryo markaa la midabeeyena xidhan mayso mucasar yani waxaa udugay waxaa la mariyey haddaba ixdaadku walimtinaac min aziinati waaiib waa inay ruuxii dumaraha iska ilaaliso shaygii ziinada quruxda ahaa waaiib cadarkiina way iska ilaalisaa jidhkeeda maradeeda waxaasoo dhan waa inay ka ilaalisaa laakiin maydhashadii iyo waxaasi ayaga wax dhibaata a laha masalan haddii xagga dhaashashada dee tii dhaashashadii waxaan la ogolayn ayada dee la isu qurxinayey laakiin masalan islaamaha oo kale madaxooda adigoo lasubagaya waxun ku shubaan haddii ay tiraa markaa intaa ka joogi kari maayo oo ay baahi caafimaad ahaanna uga gelayso way marsan kartaa subagaa madaxa lakiin dhaashigii kale lama ogola markaa iska qurki iyo maydhashadiiyo waxaasi wax isaga bannaan weeye wacala lmutawafaa canhaa tii laga oofsay zawjuha ninkeeda tii laga oofsaday iyo walmabtuutatu tii la gooyey ee baainadahayd ee la furay mulaasamat lbeyt gurigii inay laazimaan baa lagu leeyahay ilaa lixaajatin dan mooyaane dani meesha inay timaado mooyaane waxau sheekhu leeyahay gabadha ninkeeda laga laga dilay oo ninkeedii dhintay iyo taa mabtuutada ah ee masalan dee nikaaxeedii la jaray ee baainada ah mulaasamat lbeyt waa gurigii waa inay laazimaan gurigii lagu furay iyo gurigii lagaga dhintay waa inay laazimaan ilaahay baa yidhi yaa ayuha الnabi ida طalaqtum الnisaa faطalliquuhuna liciddatiina waaxsu lcidda waاtaquu اllaha rabbakum laa tukhrijuuhuna min buyuutina walaa yakhrujna ilaa an yatiina bifaaxishatin mubayina ilaahay wuxuu yidhi ha ka saarina dumarkaa dumarkaa guryaha ha ka saarina ayaguna yay ka bixin baa ilahay yidhi war haddeeg labadiiba waa lala hadlo ila lcajin dalmay wallah alam markayna ugu joogo